baabun haadaakanu baabu waa baab idaa daca zawju ninku hadduu u yeedho zawjatahu xaaskiisa ilaa macsiyatin macsi hadduu ugu yeedho dembi ugu yeedho fa calayhaa waajib waxaa ku ah an tamtanica inay ka joogto walaa tujiib aysanna ajiibin baabun haadaakanu baabu waa baab idaa daca zawju ninku hadduu ugu yeedho zawjatahu xaaskiisa ilaa macsiyatin dembi fa calayhaa gabadha korkeeda waxaa saaran oo waajib ku ah antan an tamtanica inay ka joogto walaa tujiiba oo waxa uu ka doonaya aysan ka ajibin oo ka yeelin zawjka hala addeeco daacadiisaa jannada lagu galaa marka la leeyahay xagay leedahay xagay leedahay waa intuusan alla caasi ku dhihin qof kasta keligiis ma ahan cid kasta oo ilaahay amray in la adeeco daacadiisu xagay leedahay cid kasta oo ilaahay amray in la adeeco daacadiisu xagay leedahay waxay xadkaasu uu yahay waa intuusan alla caasi ku dhihin waa intuusan alla caasi ku dhihin masalan ilaahay wuxuu amray in la addeeco waalidka aabbihii hooyo ilaahay wuxuu amray in gabadhu zawjkeeda adeecdo ilaahay wuxuu amray in addoonku uu sayidkiisa addeeco waxaa ilaahay amray ummadda shacabka madaxweynahooda muslimka inay addeecaan dad badan culimmada in la adeecaa qur-aanku amray laakiin kulli ha la adeeco dadka la leeyahay qayday leedahay xuduuday leedahay mutlaq maahan wax walba ha lagu adeeco cid la yiri ma jirto oo aan ahayn allah iyo rasuulkiisa allah iyo rasuulkiisa wax walba lagu adeecaa laakiin inta kaloo ka soo hartay waxa lagu adeecayaa xaday leeyihiin waa goorma waa intaan ilaah caasi lagu dhihin marka hadii aad xadkaas waa inaad garataa nabigeena suuban sala allahu calay wasalam xadiis bukhaari muslim ay wariyeen wuxuu yidhi asamcu wadaacatu cala almari lmuslim inuu qofku wax maqlo oo uu adeeco waxay waajib ku tahay qofka muslimkaa fii maa axaba wa waxa uu jecel yahay iyo wuxuu dhibsanayaba waa inuu adeeco yeero maa lam yu'mar bimacsiyati waa intaan macaasi la amrin faidaa umira bimacsiyati haddii macaasi la amro falaa samca walaa daac wax laga dhegaysaa iyo wax laga yeelaa ma jirto qofka macsi ilaahay amra allah hala caasiyo laga dhegaysamayo aabe laga dhegaysamaa hooyo laga dhegaysamaa zawjka laga dhegaysamaa madaxweyne laga dhegaysamaa culummo mid ka mid a ah. cid laga yeelo allah hala caasiyo ma jirto cid laga yeelo ma jirto xadiiska bukhaari muslim aa wariyeen nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam inama daacatu fi lmacruuf waxa wax lagu adeecaa waa wanaag aabba ha la adeeco hooya ha la adeeco gabadhu sawjkeeda ha adeeco addoonku sayidkiisa ha adeeco shacabka imaamkooda ha adeeceen ha la is adeeco culummada ha la adeeco kulligood waxaa diintu amartoo daacaa daacadaasu waa wanaagga ee ilaahay ha la caasiyo qofna laga yeeli maayo qofna ma laga yeelayo ma banaana in laga yeelo qof ilaahay caasi ma laga yeeli karo soo ma jeedin baabun habeekanu baabu waa baab idaa daca zawju ninku hadduu ugu yeedho zawjatow xaaskiisa ilaa macsiyatin dembi fa calayhaa gabadha korkeeda waxaa saaran oo waajib ku ah an tamtanica inay ka joogsato oo walaa tujibaysan ka yeelin dembigaas can caaishata radia allahu canha can caaishata anna imra'atan islaam islaamtoo min al ansaari ansaar ka mid ah zawajad way guuriday ibnataa gabadheedii gabadheedii ayay bixday fatanacadda shacru ra'sihaa fatanacadda waxaa baatay shacru ra'sihaa madaxeeda timihiyaa baateen ta jira ku dhacday fa jaa islaamtii waxay u timid ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam fa fadakarad daalika arrinkaasay u sheegtay low nabiga fa qaalat waxayna tidhi inna zawjaa ninkeedii amarani wuxuu isoo amray an asila tin kale inaan ku xidhiiriyo fii shaxriha tinteeda fa qaala nabigu wuxuu idhi la ha yeelin inahu shaniya qad lucina waa la nacladay almusilaatu dumarka tinta tin kale ku xidhiiriya an caaishata caaisha binta abibakar sidiiq weeye ana imra'atan islaamtoo al ansaari ansaar ka mid ah zawajad way guuriday ibnata gabadheedii gabar ansaarta ka mid ah ayaa gabadhay dhashay bixiso nin siiday fatamacadda shacru ra'sihaa fatamacadda waa daatay wey fatamacadda waxaa daatay shacru ra'sihaa madaxeeda tinteedii gabadhi xanuunanta ku dhacay aa tintii jajabtay daadatay fajaaad gabadhii hooyadeeda u timid ila nabiy sala allahu calayh wasalam fajaaad hooyadiya u timid ila nabiy nabiga sala allahu calayh wasalam fadakarad hooyadiya u sheegtay daalika arrinkaas lahu nabiga gabadhaydiiyaa nin u guuriyey gabadhii xanuunaa ku dhacay tinteediiya daadatay tintii waa gaabanta tintuna quruxda gabadhay ka mid tahay quruxduna waxyaalaha guurka wanaagyaalkiisa ay ka mid tahay oo dadka isku soo jido isjeclaysiiya gabadha tinteedu inay dheer tahayna waa qurux ah, marka gabadhii tinti waa ka jajabto waa daadatay saasay nabiga u sheegtay sala allahu calay wasalam faqaalad waxay tidhi inna zawjaha ninkeedii amarani wuxuu soo amray an asila inaan tin kale ku xidhiiriyo fi shacria tinteeda ah, in tinta tin kale loogu xidhiiriyo oo gabarhtii aan dheer laga dhigo iyadoo tinteedii gaaran tahay saasuu amarigu soo siiyey tiri gabadhu waxa weeyaan quruxdeedu ha ii dhammaystirnaatee tinta ha loo soo xidhiiriyo tin kale fooda looga sii xirin kaasaa tima dheer laga dhigi saasu isoo amri faqaala nabigu wuxuu uhi laa ha ka yeeli inahu shaaniye qad lucina waa la nacladay almuusilaatu dumarka tinta xidhiiriya gabadha gabar kale tinteeda tin ku xidhiirida oo saas u xidhiirida waa gabar malcuunad ah oo nacalaqabtaa midda tinteeda la xidhiirinayana waa nacalaqabto muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen labaduba wariyeen tamacadda macnaheedu wuxuu yahay saqada waa dhacay oo dhulkuu ku dhacay markaasuu yidhi aslun fii shacrihaa asilu fii shacrihaa wey asilu asilu waa aan xidhiirina fii shacrihaa macnaheedu waxay tahay asiidu fiihi tintiyaan ku siyaadina min kayrihi tin kalaan ku saas weeye asilu macnaheedu waxay loola jeedaa fiihi shacriha tinteeda inaan ku xidhiiriyo ey asiidu inaan ku siyaadiyo fiihi tintan min hayrihi tin kale saasaa loola jeedaa saasaa loola jeedaa xadiidkan markaa qaacido muhiim ah ayuu qofka muslimkaa siinaa waxay tahay gabadha ninkeeda adeec adeec marka la leeyahay ka mid maaha waxay ku adeecaydaa hadduu soo amro ilaahay wax lagu caasinaa wax ilaahay lagu caasina wuxuu leeyahay tintaada tin kale ku xiriiri waa xaaraan ma banaana ah, wax alla wixii sharcigu diiday hadduu yidhaahdo hadduu yidhaahdo fanax waa inaad yeelataa labadan ilkooda kore soofee ee kala fogee xaaraan weeye waaban la naclada waa malcuunad gabadha fanax isku yeesha aan ilaahay u yeelin hadduu yidhaahdo timaha sunniyaha oo indhaha korkooda ku yaala waa inaad qayb ka xiirtaa oo bil yar ka dhigtaa waa malcuun isaga ayadana hadday ka yeesheen macalaqabtay noqonay waxaana ma banaana hadduu yidhaahdo meel heblaan joogaan maxaam la-aan soo safar ee ii imow maya ma banaana waa dembi ma ka yeelayso ah, ma ka yeelayso maxaa yeelay maxrama waajib waxay leedahay maxramku waa waajib ii imow kaala in wad ow haddii kale qof kale wada ii soo dir xuduuddaa lakama gudbi karee waa inay saas ugu sheegtaan hadduu yidhahdo qaad ord ii soo gal oo mutayib mid ah, alla ku sallibay gabadha waa inay tira ma banaano dee naaran ka cabsanayaan kuu gabi ma duu yidhaha mirkan sigaarka ii soo shid waa dembi ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tacaawanu cala lifmi walcudwaani dembiga iyo xadgudubka isku gacan siinina waa inay tiraa ma banaana kaa yeeri maa hadduu yidhaahdo maalin ramadaan aan iska afurna maanta raaxaysane waa inay tiraahdaa waa dembi iyo kabaa'ir rugni min arkaan islaaman dhexda kaga jirnaa ma yeelayo hadduu doono inuu uga galmoodo meesha ilaahay xalaaleeyey meelaan ahayn waa inay tiraa ma banaana waana nacalaqada ninka saas yeela mana yeelayo kulli wax alla lagu caasina waa inuusan ka oo inaysan ka aqbalin hadduu yidhahda salaada ha u kicin waktigaan aan iska jiifane subxigiiyoo la joogo waa shanta sabaabada waajibka waa inay tiraa maya waa waajibo waa xaq ilaahay calaa kulli xaal wax kasta oo ilaahay uu amray ka tag hadduu yidhahda waa inaysan ka yeelin wax kasta oo ilaahay xaaraantinimeeyey samee hadduu yidhahna waa inaysan ka yeelin ah, wax kasta qaacido intaas waa inay ka dhigato wax ilaahay amray oo waajib ah hadduu yidhaha waajibkan iska da waa inaysan ka yeelin wax ilaahay xaaraamtinimeeyey hadduu yidhaahdo sameena waa inaysan ka yeelin waa inaysan ka yeelin waana arrin aad u muhiima ah, gabadha muslimadda inay garato miisaanka ninkeeda maxay ku addeeceen maxaysan ku addeecayn hadduu yidhaahdo waad madowdahay aysi soo caddee waa inaysan ka yeelin oy tidhaahdaa ilaahay sifadu noo abuuroo la bedelaa waa camal shaydaan marka kaa yeeli mayo waana malcuun qofka bedelaa qaabka ilaahay u abuuray iyo dumarka iscadeeya malcuuniin weeye nacalaqabayaal ah oo shaydaan adeecay rabbigii abuurayna caasiyey amar ah, shaydaanay qaateen shaydaan baa dhaar ku maray wala aamurannahum fala yugayirunna khalq allah wuxuu leey shaydaan leeyahay ballan waxaa igu ah amar inaan siiyo dadka oo ay marka qaabkii alla u abuuray bedelaan marka waa gabar shaydaan raacday rabbigii abuurayna caasiday marka hadduu sidaas ninku yidhaahdo amro xataa ma banaano inay ka yeeshaan wax kasta oo ilaahay xarimay lagama yeelo cidna